الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار waxaan kusoo jirnay kitaabkeenii alcilaaj biاruqa min alkitaabi waالsunna in la isku daweeyo kitaabka iyo sunnada ayaan kusoo jirnay kitaabkii ka sheekeynayey fawaa-iddiisana runtii aad iyo aad bay u badan tahay waxaa noogu dambeeyey rasuulkeena sal allahu alayh wasalam xadiidkii cabdullahi bn cabaas inuu yidhi dawadu waxay ku jirtaa saddex shay toobid la istoobo iyo malabkoo la kabado iyo in la isgubo rasuulkana sal allahu alayh wasalam gubitaankii waa kan diiday waxay leeyihiin ummaddiisa wuxuu uga reebay inay isgubaan waayo marka la isgubayo waxa weeyaan nafta la cadaabaya min tacdiibi nafsi wa ilaamiha buu rasuulkeena sal allahu wasalam u diiday maadaama naxariis loo soo diray dadku maadaama markay isgubayaan ay xanuunsanayaan oo jirkii la gubayo taasuu rasuulkeena sal allahu wasalam u diiday axaadiid banaynaysana sidoo kale way jirtaa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam uu baneeyey bal isagaa sameeyey sida muslim uu warinayo isagaa gubay ubay ibnu kacab oo maalintii axsaab dhaawac baa ka gaaray dhinaca ishuu ka gaaray rasuulkeena sal allahu alayh wasalam markaa ubay wuu gubayo wuxuu ku daweeyey gubniin buu ku daweeyey waxay leeyihiin marka culimmadu fanahyu yadullu calaa karaahatihi nahyiga waa taxriim ah sidaan hore usoo sheegnay waa karaaho weeyaan wa axaadiidu ficlihi tadullu calaa jawaasihi ida xtaaja ilayhi tan rasuulkeena sal allahu alيh wasalam isaga uu sameeynayna wuxuu kutusaysaa inay bannaan tahay qofka markuu u baahdo hadduu ka maarmi karo dhib male laakiin hadduu u baahdo in la gubo qofkii waa la gubayaa alcilaaju daweyntii laisku daweynayay buu u baab yahay bimaai zamzam biyaha zamzamka zamzamka waa biyaha maka laga hela ceelka ku yaalla oo umu ismaaciil markay wiilkeedii wax u weysay ismaaciil waa tan oroday ee biyo raadisay kadibna allah subxaanaه wa tacaala ayaa biyaha zamzamka u dilaaciyey jibriil baa la amrayo markaa dhulkii dilaaciyey sidaasaa biyihii lagu helay biyaha zamzamka waa biyo baraka badan rasuulkeenna sal allahu alيh wasalam uu sheegay waa lagu caafimaadaa waxyaabaha markaa la isku daweeyo waxaa ka mid a ah oo dawada laga raadiyo biyaha zamzamka rasuulkeenna sal allahu alيh wasalam wuxuu yidhi qaala nabiyu salى اllahu alayhi waalihi waslm fii maai zamzam isagoo ka sheekaynaya rasuulku wuxuu yidhi innahaa biyaha zamzamka ah mubaarakatun waa biyo la barakeeyey weeyaan waa allah subxaanahu wa tacaala dacooyinkii nebiyullaahi ibraahim uu baryey inuu ilaahay siiyo biyaha zamzamka ka mid ah rabbi ijcal hada albalada aamina wajunii wabaniya an nacbud alasnaam rabbi inahuna adlalna kaiira min annaas faman tabicanii fainahu minii wman casaanii fainaka gafuur raxiim rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda beytika almuxaram rabbanaa liyuqiimu salaa fajcal afidata min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min ahamaraat amaraadkaas ilaahay uu baryay bay biyaha zamzamka ka mid yihiin marka waa biyo barakaysan innahaa biyaha zamzamkaa طacaamu طucmin raashin la qooto weeyaan oo la cuno bay u dhigmaan biyaha zamzamka qofka cabaa wa shifaaءu suqmin cudur dawadiisa weeyaanuu yihi rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam sidoo kale fawaa-idaasay biyaha zamzamka leeyihiin xadiidka abudar baa warinaya muslim baa soo saaray albayhaqi sidoo kalena xadiidka wuxuu ku soo saaray fi sunan alkubraa oo xadiid saxiixa ah weeyaan abudar baa xaramka iyo maka wuxuu joogay muddo badan oo bil ku eg waxna muusan cunin biyaha zamzamkuu cabayey rasuulkeena sal allahu alayh wasalam baa weydiiyey war abudarra waad isbedeshay jirkaagii wuu isbedelay oo hilib baa fuulay eh, maxaad samaysay buu yidhi wuxuu yidhi rasuulka allow bishaas aan joogay oo dhan wax kale maanan taaban buu yidhi biyaha zamzamku baan cabayey hadalkaasuu rasuulka yidhi markaa innahaa mubaaraka innahaa طacaamu طucmin wa shifaaءu suqmin buu yidhi salى اllahu alayhi waalihi wasalam waa biyo markaa caafimaad weeyaanoo la isku daweeyo wa xadiidu jaabir sidoo kale xadiidkii jaabirna wuu caddaynayaa yarfacuhu isagoo kor u qaadaya xadiidkaoo rasuulkuu ka warinayaa rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi maau zamzam biyaha zamzamka ah limaa shuriba lahu wixii loo cabo weeyaan qofkii biyaha zamzamka caafimaad u caba wuu helayaa qofkii cilmi u cabaa biyaha zamzamka wuu helayaa qofkii ikhlaas u cabaa alle subxaanah wa tacaala wuu siinayaa qofkii alle subxaanah wa tacaala cimri wanaagsan iyo cibaado ku baryee cabaa allah subxaanah wa tacaala wuu siinayaa dhibaatooyinka lagu jiro iyo walwalka iyo waxoo dhan iyo caafimaad guud qofkii ilaahay ka baryana wuu siinayaa culimmadii horena sidaasay sameyn jireen xadiidkan iyaga ku dhaqmaya zamzamka markay tagaan oo ay cabbaan ilaahay bay markaa baryi jireen inuu ilaahay siiyo waxa ay jecel yihiin adduunyo iyo aakhira ah xadiidka ibnu maajah baa soo saaray wagayruhu iyo kayrkiisa wasaxaxahu اlalbaniyu fi saxiix ibni maajah wairwaaءi اlhaliil fii takhriiji axaadiidi manaar asabiil buu ku soo saarayo waa xadiis saxiixa facalaa kulli xaal allah subxaanaه wa tacala hadduu ku waafajiyo beytkiisa inaad tagto ku dadaal biyaha zamzamka inaad cabto wahabata canhu sidoo kale rasuulkeena sal allahu alيh wasalam waxaa ka sugan sida caaisha ay warinayso radia allahu canha annahu rasuulka sal allahu calayhi wasalam kaana yaxmilu maaa zamzam biyaha zamzamka ayuu soo rari jiray fi ladaawaa weelasha biyaha lagu shubto ama haamanka waxay noqdaan ha ahaado kuwaasaa lagu soo rari jiray aladaawa alidaawa weeyaan almuahara waa weel biyaha lagu shubto weeyaan waa qulacda iyo wax la mid ah taasuu markaa rasuulkeena sal allahu alيh wasalam biyaha kusoo shubi jiray wاlqiraba iyo qandiyaashana sidoo kale waa lagu shuban jiray qirabka waa weel markaa laga sameeyey wicaau min jildin harag laga sameeyey qandiga iyo waxaad rabto dheh yadacu fiihi almasaafiru zaadahu waa shay markaa laga sameeyey harag iyo maqaar baa laga sameeyey dadka musaafiriinta waxay dhigtaan oo ay gashtaan zaadkooday gashtaan biyahay ku shubanayaan raashinkii bay gashanayaan waxoo dhan markaa waa qariirad ama qandi waxaad tidhaahdaba taasaa biyaha lagu soo shubi jiray wa kaana wuxuu ahaa rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam biyaha marka la keeno yasubu cala almardaa dadka jiran baa lagu firdhin jiray wayasqiihim sidoo kalena rasuulka sal allahu calayhi wasalam wuu waraabin jiray ama wuxuu amri jiray in la waraabiyo sida sunnada a ah markaa sidaa weeyaan qofka beytka alle subxaana wa tacaala uu geeyey cumro u taga ama xaj u taga biyaha zamzamka ha soo qaato kadibna dadka xanuunsan ha ku shubeen hana la waraabiyo hala sii way ku caafimaadayaan xadiidka tirmidi waa soo saaray waalbayhaqi wasaxaxahu alalbaaniyu fii saxiixi tirmidiy waa xadiis saxiixa zamzamka markaa waxaad garan kartaa fawaa'idda ay leeyihiin iyo waxaa laga helaya caafimaad baa laga helayaa dadka jirnana waa lagu daweynayaa rasuulkana sal allahu calayh wasalam camalkaa buu samayn jiray biyaha zamzamka waa biyo barakaysan sida xadiid kale ku sugan rasuulkeena sal allahu calayh wasalam baa biyo intuu ka baday buu haddana biyihii weelkii lagu siiyey buu ku tufay ibnu cabaasna intuu qaaday buu ceelka ku celiyey biyaha zamzamku ku celiyey waxay leeyihiin markaa rasuulkeena sal allahu calayh wasalam barakadiisii baa biyaha zamzamka gaartay cabdullahi bn cabaas wuxuu leeyahay xadiis صaxiixa jaءa الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi wasalam wuxuu warinaya radi allahu canhu jaءa الnabiyu sal اllahu alayh wasalam ilaa zamzam rasuulkaa ceelka yimid fanasacnaa lahu dalwan wadaan baan u dhiibnay iyo dalow fashariba rasuulka wuu cabay uma maja biyihii uu cabayay buu ku celiyey ku tufay fiiha weelka dhexdiisa uma afraqnaaha fii zamzam kadibna biyihii ceelkan ku celinay buu yidhi uma qaala rasuulku wuxuu yidhi lowlaa an tuqlabuu calayha lanazactu biyadii dadka haddaynan ahayn inay isugu kay yimaadaan oo ay weelkaan aan darayo ceelka oo aan shubayo haddaynan ila qabsanaynin biyaha anigaa maanta shubi lahaayoo dadka waraabin lahaa buu yidhi ceelka zamzamka ka dharjin lahaa xadiidka alimaamu axmed wuxuu kusoo saaray musnadka ayuu kusoo saaray musnadkiisa ibnu kaiirna wuxuu yidhi fi lbidaaya wاnihaaya isnaaduhu calaa sharti muslim weeyaan xadiidkana waxaa saxiixiyey asheikh axmed maxamed shaakir raximah اllahu jala wacalaa oo ka mid ah muxadisiintii casrigan joogay buu ka mid ahaa xadiidka saxiix buu yidhi culummadu marka waxay leeyiin biyaha zamzamka فازداad mاء زمزم بركة على بركة ولذة على لذة وشفاء على شفاء وطهر على طهر بmjه صلى الله عليه وآله وسلم بيا زمزم markaa barakoodoodii bay waxay ku darsadeen barako macaankoodii bay macaan ku darsadeen caafimaadkoodii bay caafimaad ku darsadeen tahaaradoodii bay tahaaro ku darsadeen zamzamkii sababtuna maxay tahay bimajhi salى اllahu عalayh waslm tufitaanka rasuulka sal allahu alيh wasalam uu ku tufay sidaasay leeyihiin wallahu aclam marka waa biyo barakaysan weeyaan qaala ibnu اlqayim raximah اllah ibnuاlqayim wuxuu yidhi aljawsiya waqad jarabtu waan tijaabiyey buu yidhi anigaa tijaabiyey aniga iyo wagayrii kayrkayga dad kaloo badan min alstishfaa'i inaan isku daweeyo bimaai zamzam biyaha zamzamka inaan isku daweeyo isaga daweeyo umuuran cajiiba cudurro badanoo oo la yaab garan waayey waa kan horey u soo marnay cudurka bixi waayey inuu ku daweeyey faatixada iyo biyaha zamsamka ah anigiiyo dad badan oo isku daweeyeen buu yidhi wastashfaytu bihi sidoo kale waxaan kaga caafimaaday buu yidhi biyaha zamsamka ah min ciddati amraadin cudurro aad iyo aada u badan fabara'tu waan caafimaad helay oo waan caafimaaday biidn illaahi alle subxaanaه wa tacaala idinkiis sidaasay markaa culimmadu leeyihi ibnuqayim sidaasuu leeyahy zaad ulmacaadku ku yidhi fii hadyi khayr اlcibaad kitaabka lagu magacaabay shanta mujalada ah. waan ku caafimaaday buu yidhi marka qofkii caafimaad raadinayo cudurradan soo marnay kuwa qalbiga ama kuwa jirka qofkii caafimaad u raadinayo calayka bimaai zamzam biyaha zamzamka ah biyaha kale lama mid aha hala eego hala fiiriyo hala isku daweeyo axaadiida saxiixadaa iyo tajribada culimmadu ay sameeyeenna waxaa laga qaadanaya arrinka rasuulka uu sheegay inay marka arrin saxiixa tahay oo biyaha mubaarak yihiin dawana yihiin sidoo kalena raashinna laga dhigto cilaaju amraadi اlquluubi baabka sidee iyo tobanaad sheekhu wuxuu yidhi cilaaju amraadi اlquluubi quluubta cudurada ku dhaca iyo maradka ku dhaca dawayntoodii ayuu u baab yahay sidee lagu daweynayaa haadaa baabuhu sheekhu wuxuu yidhi xafidahu اllah alquluubu quluubta alaaatun saddex bay u qaybsamaan quluubta bani aadamka saddex bay u qaybsamaan qalbun saliimun qalbi saliim oo caafimaad qaba oo wax cudura aan qabin wa huwa aladii qalbigaa kii weeyaan laa yanjuu ywma alqiyaama yowma alqiyaama uusan badbaadaynin ilaa man ata allaha bihi ilaa qofkii alla allah ula yimid mooye qof kale badbaadi maayo qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi yowma laa yanfacu dadka waxaa la abaalmarin ama jazaha wuxuu dhacayaa oo saadiqiintana khayr la siinayaa yowma laa yanfacu maalin aynan waxba taraynin maalun maal iyo walaa banuuna iyo awlaad ayna waxba tarayni wiilal adduunyada wiilal baa lagu faanaa iyo maal soo maaha qofba qofka uu ka maal badan yahay ama ka wiilal badan yahay wuxuu leeyaha maanta cidaan u baahnahay buu leeya ma leh toban wiil baa ii ordaysa iyo shan iyo toban maalna haddii intaasoo xoolaa ii foofaya intaasoo guri baan leeyahay intaasoo beer baan leeyahay intaasoo gawaari baan leeyahay cidaan u baahnahay male weeye aniga kuwaasaa i laakiin ywma alqiyaama waxba ma taraya ywma laa yanfacu maal walaa banuun maxaa wax taraya ilaa man ata allaha qofkii la yimid mooye biqalbin alle ula yimid biqalbin saliimin qalbi caafimaad qaba kaasaa badbaadaya qalbiga sheekhu wuu sheegi doonaa wاlqalbu saliimu qalbiga la ammaanay ee caafimaadka qaba wuxuu yidhi huwa aladii kii weeyaan qad salima ka badbaaday min kulli shahwatin hawo kasta ka badbaaday oo tukhaalifu khilaafaysa amra allaahi amarkii ilaahay iyo wanahyihi nahyigiisa khilaafaysa kii ka badbaaday weeyaan qalbiga saliimkaa qalbiga saliimkaa ilaahay waxaa ula yimid ambiyadii uu doortay allah subxaanaه wa tacaala nabiy ibraahim ayuu ku ammaanay id jaءa rabbahu biqalbin saliim id jaaa rabbahu biqalbin saliim qisadan hadda aayaddan ay ku jirtana nebiyullaahi ibraahim bay ka sheekaynaysaa nebiyullaahi ibraahim allah subxaanah wa tacaala wuu doortay sidaan soo sheegnay darajaad badan buu siiyey waibraahiima aladii wafaa ballamihii allah uu la galay oo dhan buu ka soo baxay ina ibraahiima kaana umma qaanitan lilaahi xaniifan wlam yakun min almushrikiin shaakira liancumi ijtabaahu wahadaahu ilaa siraati mustaqiim balamaanta fiiri waaataynaahu fi dunya xasana wainahu fi laakhirati lamin asaalixiin id qaala lahu rabuhu aslim qaala aslamtu lirabi اlcaalamiin muiic buu ahaa calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam sidaa darteed darajaad badan baa la siiyey ilaa haddaa loo ducaynayo ummad kastoo muslimoo timaada nabiyullaahi ibraahim iyo ehelkiisii bay u ducaynayaan allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim marka nabiyullaahi ibraahim nebi sharaf badan buu lahaa ululcasm oo ayuu ahaa ululcasmiguu ka mid ahaa rasuulkeennana aada buu u jeclaa wuu ku faani jiray ah, abi ibraahim buu dhihi jiray wiilkiisuu ku sameeyey xasan iyo xuseen waa kaan soo marnay inuu ku akhrin jiray uciidukumaa bikalimaat illaahi taama min kulli shayطaani wahaama wamin kulli cayni laama marka la weydiiyena wuxuu yidhi abi ibraahim baa markaa isxaaq iyo yacquub ku magangelin jiray ilaahay subxaana wa tacaala ismaaciila wa isxaaq ismaaciil iyo isxaaq ku magangelin jiray ayb alqalb saliim huwa aladii qad salima min kulli shahwati tukhaalifu amra allahi wanahyahu wa min kulli shubhatin sidoo kale waa qalbiga khilaafa ee saliimka ka noqda kulla shubhatin shubho kasta oo tucaaridu khabarahu alle subxaanahu wa tacaala khabarkiisa iyo waxa uu sheegay khilaafaya badanaa dadka qalbigooda waxaa jiraysiiya shahwada waxaa lagu magacaabaya shubha shahwada waxaa la dhahaa waa waxa qofka uu jecel yahay diintana u diidan yahi rabo inuu sameeyo taasaa lagu magacaabaa shahwada zinada waa la reebay soo maa qofka shahwa ku xambaaraysaa xaaraanta waa la diiday shahwa ku xambaaraysaa beenta allah subxaanahu wa tacaala wuu diiday shahwa kugu xambaaraysaa qalbiga waxyaabahaasoo dhan diida waa qalbiga caafimaadka qaba goormo qalbigaaga caafimaad qabaayood garan kartaa markaad ogaato shahawaadka naftaada ay jeceshahay waxa naftaada ay jeceshahay markuu qalbigaaga diido qalbigaaga caafimaad buu qabaa wuxuu ilaahay amray qalbigaaga markuu sameeyo qalbigaaga caafimaad buu qaba wa min kulli shubhatin iyo shubho kastoo tucaaridu khabarahu shubhadana waxaa la dhahaa waa shubahaadka wax lagu magacaabo maalan allah subxaana wa waxbuu caddeeyey oo kuu diiday waxaad raadinaysaa wax shubho lagu magacaabo waxaas aad ku bannaysan karto allah subxaana wa tacaala xarimay waxaad ku raadsanaysaa ribadii waxaad maaragtay ku xalaashato waxaad leedahay dee ma ribo la-aan baa la shaqaysan karaa ma busineskaas sidaa noogu socon kara ma annagaa ordi karno ama wax baan heli karnaa adduunyadan waxaa la dhahaa taana shubha la dhahaa oo khabarkii ilaahay baad ka hor imaanaysaa ilaahay wuxuu sheegay fasalima sidoo kale qalbiga ka caafimaad noqda weeyaane ka badbaaday min cubuudiyati maa siwaa in la caabudo oo cibaado la siiyo maa siwaahu ilaahay waxa ka soo haray wa salima sidoo kale qalbiga ka caafimaad qaba weeyaan min taxkiimi kayri rasuulihi inuu u xukan tago rasuulka kayrkiisa qalbigaas weeyaan kan saliimka ah maalan shubha haddaad ku dhacdo wax kastoo xaaraam ah shubho aad ku bannaysato wax kastoo lagu diidayna shahwo aad ku gasho marka xukun la doono iyo amarna sunnadii rasuulka iyo aadan qaadanine aad qaadato hawadaada iyo qawaaniin kale aad aaddo qalbigaagii wuu jiran yahay ogow taasaa lagu gartaa markaa fabiljumla guud ahaan sheekhu wuxuu yidhi falqalbu saliimu qalbiga caafimaadka qaba asaxiixu ee aanan jiranayne saxda ah huwa aladii kii weeyaan min an yakuuna ligayri illaahi min an yakuuna inay u ahaato ligayri illaahi alla keyrkiisa fiihi dhexdiisa shirkun shirki biwajhin maa wejhi kasta oo jira waa qalbiga ka badbaaday shirki ligayr اllaahi subxaanahu wa tacaala bal qad khalusat iska daayay qad khalusat waxay khaalis u noqotay cubuudiyatuhu cibaadadiisoo dhan lilaahi ilaahay bay khaalis u noqotay iraadatan doonitaan wamaxabatan jacayl wa tawakulan tala saarasho wainaabatan ilaahay oo la noqdo waihbaatan ilaahay oo markaa la jeclaado wakhashyatan ilaahay oo laga cabsado warajaa'an ilaahay oo markaa wax laga rajeeyo wakhalasa camaluhu lilaahi sidoo kale camalkiisana ilaahay u khaalis yeelo qalbiga intaasoo dhan laga helo wax kastood samaynayso ilaahay haddaad u samaynayso ilaahay haddaad jeceshahay haddaad tala saaranayso noqonayso allah subxaana wa tacaala mukhbit inaad tahay alle subxaanahu wa tacaala mid jecel oo cibaadadiisa jeceloo u noqonaya mar kasta wa khashyatan ilaahay aad ka cabsanayso wa khalusa camaluhu lilaahi camalkiisaoo dhanna ilaahay khaalis u noqday qalbigaa weeyaan kan caafimaadka qaba fa in axabba qalbiga caafimaadka qaba hadduu wax jeclaanayo axabba lilaahi ilaahay dartiisa u jeclaan waxbaad jeclaanaysaa soo ma aha qalbigaaga hadduu caafimaad qabto waaa lagu caafimaad qabo waxaa lagu gartaa ilaahay dadkiisaad u jeclaan uma jeclaan maysid isku meel baan ka nimid u jeclaan maysid isku qabiil baan nahay u jeclaan maysid waa isla shaqaysannaayo ilaahay dartii baad u jeclaan qalbigaaga caafimaad buu qabaa wain abqada hadduu caroodana abqada fillaahi ilaahay dartii wuu caroonayaa wain acطaa qalbiga caafimaadka qaba markuu wax bixinayana acطaa lilahi ilaahay dartiisa u bixin halagaa sheego ha lagugu ammaano u bixin maayee wuxuu bixinayoo dhan ilaahay dartiisa u bixinaya wain manaca hadduu wax diidana manaca lilaahi ilaahay dartiis buu u diidi oo wuxuu leeyahy waxa uu bixinayo jid xalaal buu ku bixinaya xaaraan ku bixin maayo markaad wax diidayso waa inaad ka cabsanayso in waxaad bixinayso macsiyadii ilaahay loo isticmaalo macsiyadii rasuulka sal allahu calayh wasalam loo isticmaalo loo isticmaalo qofka muslimka ah in lagu dhibo fahamuhu qofkaa waxa uu ka fikirayo dhan qalbigiisa uu caafimaadka qabo kulluhu dhammaantii lilaahi weeyaan wax kale ka fikiri maayo qalbigaaga oo calaamadaha lagu garto waxa weeyaan inaad caafimaad qabto maantao dhan ilaahay baad ka fikiri raalligelintiisaad ka fikiraysaa cadaabtiisaad ka fikiri jannadiisaad ka fikiri wa xubbuhu jacaylkiisana kulluhu dhammaantii lilaahi buu ahaaday ilaahay dartiis buu ahaaday wuxuu jeclaanayo dhan wa qasduhu ulajeedkiisana lahu waa ilaahay dartii wa badanuhu jirkiisoo dhanna lahu ilaahay buu siiyey oo jirkiisa ilaahay buu ku caabudayaa cid kale ku caabudi maayo wa acmaaluhu camalkuu samaynayo dhanna lahu ilaahay buu u samaynayaa waayo qofka markuu shaqaysanayo haddaa ilaahay dartii buu u shaqaysanaya wuxuu leeyahay naftaada aad ku anfacdid ehelkaagii aad ku badbaadisid muslimiintii aad wax ka siisid khayrkii aad ugu gargaartid oo dhan taasuu u shaqaynaya wa acmaaluhu lahu ilaahay dartiis wa nawmuhu hurdadiisana lahu qalbiga caafimaadka qaba markuu hurdayo haddaa ilaahay dartii buu hurdayaa oo salaaddii buu ka fikiri wuxuu leeyahy goormaad soo kacaysaa fajarkii goormay noqon doontaa rakcatay alfajri ma ka gaari doontaa caawa ma kuu suuragelaysaa inaad laba rakcadood ilaahay dartii u tukato qalbigiisii dhan wuxuu ka fikir ilaahay hurdadiisi intuu hurday haddaa maaha wax kale ka fikiri maayo cibaadada ilaahay baa la weyn dadka qaarkiina camalka adduunyada la weyn maanta o dhan wuxuu ka fikiri un um, addunyaa addunyuu ku seexan sidoo wax xisaabinayo subaxdii markuu soo kacana maalan inuu salaada subax jamaaca ku tukado oo labada ragcadooda ka horrayso tukado iyo inuu ordo gaari intuu qaato shaqo uu sii aado taasaa u fudud shaqadaasaa la weyn lama rabo qalbigaas wuu jiran yahay weeyaan caafimaad ma qabo saliim wa nawmuhu lahu hurdadiisa waa ilaahay dartiisa wayaqdatuhu soo jeedkiisana lahu ilaahay dartiisa weeyaan wa xadiiuhu markuu sheekaynayana oo uu hadlayo ilaahay dartii buu u waramayaa waalxadiiu canhu ilaahay oo markaa laga sheekeeyo iyo diintiisa ayaa ashaa ilayhi loo jecel yahay xaggiisa min kulli xadiiin war kasta ilaahayna wuu jecel yahay xadiidkiisana wuu jecel yahay xadiidkiisii waxa weye qur-aankiisii weeyaan ha alle subxaanaه wa tacaala cibaadadiisii oo laga sheekeeyo weeyaan allah subxaanaه wa tacaala fabiأyi xadiiثin bacdahu yu'minuun soo maa ha warka ilaahay wuu jecel yahay oo qur-aankii ah wax kastana wuxuu ka jecel yahay qur'aankii wa afkaaruhu fikirkiisa iyo wuxuu ka fikirayana taxuumu waxay ku wareegaysaa calaa maraadihi siduu ilaahay u raaligelin lahaa ka fikiri maayo qalbiga caafimaadka qaba ilaahay inuu carogeliyo maantao dhan wuxuu ka fikiray wax kastuu samaynayo fikirkiisii haddaa tale wuxuu leeya fikirkan aad ka fikirayso iyo waxaan ilaahay raallima ka yahay wa maxaabbihi iyo waxa uu jecel yahay oo dhanna waxa weeyaan waa ilaahay dartii unbuu u jeclaanayaa ka fikiraya nasalu llaha tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa buu yidhi haada alqalb qalbigan caafimaadka qaba baan ilaahay weydiisanaynaa ilaahay qalbiga caafimaadka qaba hana siiyo arrinkaa waxa soo guuriyey ibnulqayim baa wuxuu ku soo guuriyey kitaabkiisa lagu magacaabo iqaafat lahfaan bimasaayidi shayطaan libnilqayim raximah اllah arinkaa qalbiga caafimaadka qaba looga hadlayo sheekhaasa soo guuriyey facalaa kulli xaal adiga iyo waxa weeyaan sidaad isu eegi lahayd arrimaha qalbigaaga haddii laga helo qalbigaaga caafimaad buu qabaa wuxuu u baahan yahay inaad jidkaa kusii socoto laakiin haddaad iska weyso wuxuu noqon doonaa qalbigan soo socoto ayuu noqon doonaa iyo dawa raadso alqalbu lmayitu qalbigii waxaan nidhi wuu kala qaybsamaa soo maaha kaa waxa weeyaan kii caafimaadka qabay alqalbu lmayitu qalbigii jirana bal quluubuhum fii kamrati min hada in badan buu alle subxaanaه wa tacaala quluubta ka sheekeeyey fii kitaabihi اlkariim wajacalnaa calىa quluubihim akina qaar baa dabool la saaray qaar baa la qufulay oo waxba aynan gelaynin qaar baa fii quluubihim maradun uu yidhi qaar baa qalbigooda uu jiran yahay oo daawo u baahan kuwana quful baa lagu xihay qalbiga mayidka markaa sheekhu wuxuu yidhi wahuwa did اlأwal wuxuu ka soo horjeedaa qalbigan hore caafimaadka qaba wa huwa aladii qalbiga weeyaan laa yacrifu aanan garanaynin rabbahu rabbigiisii garan maayo allah garan maayaayo ilaahay ma yaqaan horta qalbiga meyidka ah walaa yacbuduhu ilaahay ku caabudi maayo biamrihi waxa uu amray amarkii ilaahay qaadan maayo ilaahay ku caabudi maayo walaa yuxibuhu ilaahay ma jeclo wayardaahu raallina ka noqon maayo xukunkiisa iyo ilaahay waxa uu amray bal huwa qalbigaas mayidkee dhintay waaqifun waa mid mar kasta dul taagan maca shahawaatihi naftiisa waxay jeclaato waladaatihi iyo waxa uu macaansad sameeyaa ma odhanayo warsoo cabdi matiid addoon ilaahay sow ilaahay cibaadadiisii kuuma uumin waxaan aad ku jirto shahawaadka ah miyay bannaanta is odhan maaye wuxuu dhex boodayaa shahawaadkiisa naftiisa waxay jeclaato iyo waxa ay macansato walow kaana fiiha haba ahaado waxaas uu samaynayo sakhatu rabbihi ilaahay caradiisa haba ahaade ee waxa uu ku jiro wa qadabihi iyo alle subxaanahu wa tacaala dhirifkiisa iyo caradiisa fa huwa qalbiga dhintay mutacabidun mid caabudaya weeyaan liqayr illaahi alle subxaana wa tacaala keyrkiisu caabudaya xubban ilaahay keyrkiisu jecel yahay wa khawfan ilaahay keyrkiisu ka cabsanaya wa rajaa'an ilaahay keyrkiisu rajaynaya wa ridan raalli ahaansho ilaahay keyrkiisuu ka yahay oo raalli ka yahay allah subxaana wa tacaala keyrkiisa wa sukhtan ilaahay keyrkiisuu u caroonaya ilaahay cibaadadiisa marka la diido ama wax laga sheego caroon maayo qalbiga mayidka laakiin haddii laga sheego wuxuu uu jecel yahay maalan qabiilkii iyo waxa uu jeclo wuu caroonayaayo wuxuu leeyahay see wax looga sheegi karaa wa tacdiiman weynaynna wuxuu weynaynayaa ilaahay waxa keyrkiisa uu jecel yahay dadkuu weynaynayaa qofka madaxduu weynaynayaa qofka maal kale ayuu weynaynayaa laakiin ilaahay marka la sheego ma weynaynayo haa qalbigaa waa jiran yahay wuu dhintay wadullan wuxuu isu dullaynayaa ilaahay khayrkiisu isu dullayn in abqada hadduu caroodo qalbigaas waa qofka qalbiga iskale qalbiga dhintay abqada wuxuu carooni lihawaahu hawadiisu uu caroonayaa wain axabba hadduu wax jeclaadana axabba wuxuu jeclaan uu u jeclaanayaa lihawaahu hawadiisa darteed afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa afa anta takuunu calayhi wakiila hawadiisii buu ilaah ka dhigtay ma adiga wakiil u noqon kara u doodi kara oo lowyar u noqon kara iyo advocate qof ilaahay kayrkii raacay oo ilaah ka dhigtay kama uma noqon kartid dooda uma noqon kartid wain axaba axaba lihawaa wain acطaa hadduu bixiyana acطaa wuxuu u bixinayaa lihawaahu hawadiisu u bixinayaa wa in manaca hadduu wax diidana maalkan ilaahay uu siiyey ama jaaha ilaahay uu siiyey inuu dadka wax ugu qabto wejiga ilaahay uu siiyey manaca wuxuu u diidii lihawaahu hawadiisa darteed u diidayaa oo ilaahay dartiis uma diidayo falhawaa hawadiibaa imaamuhu imaamkiisii ah waxa uu raacayay oo ku daba tukanayo oo uu amarka ka qaadanayo waxa weeyaan hawadiisa weeyaan wa shahwatu shahwadiina waxa uu jecel yahay qaa'iduhu kan hogaaminaya weeyaan waljahlu jaahilnimadiina saa'iquhu kan kaxaynaya weeyaan daba soconaya waalgaflatu ilaahay oo la hilmaamana markabuhu gaadiidkiisii weeyaan nacuudu billaahi ilaahay waxaan ka magangelaynaa min hada alqalb qalbigaana ka magangelaynaa kii horena sheekhu wuxuu yidhi qalbigaanaan ilaah weydiisanaynaa soo ma ah kanna ilaahaan ka magan marka alle subxaana wa tacaala waxyaabaha la weydiisto waxaa ka mid ah qalbi saliim ilaah inuu ku siiyo ducadiina waan soo marnay duca waxaa jira markaan akhrinaynay adducaa min alkitaabi wasunna duca tilmaamaysa ilaahay in la weydiisto qalbi saliima ah. rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam shadaad ibni aw saxaabiga lagu magacaabo buu la hadlay oo u naseexeeyey wuxuu ku yidhi dadka maal iyo dahab iyo fido markay aruursadaan adiga wuxuu yidhi ducadan ku dhegniya oo ka faa'iidayso iyada wax kasta kaaga fiican allahuma inii as'aluka الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك ما تعلم إنك أنت علام الغيوب صمانا صمرين alla xifdiyo ducadaa marka qalbi saliim haddii la rabo nacuudu billaahi min hada alqalb buu yidhi qalbigaan khayrka daran oo ilaahay diiday oo hawadiisa raacay oo shahwadiisa ka dhigtay kii hogaamin lahaa oo jahliga uu ka buuxo oo ilaahay hilmaansan kaasaan ilaahay ka magangelaynaa qalbiga saddexaadna waxa weeyaan alqalb lmariid weeyaan qalbiga jiran kan isaga waa la daweyn karaa laakiin kan dhintay sidee lagu daweyntalo kaa waa mayit weeyaan laakiin midkaan cudur buu qabaa cudurkii haddii la helo oo qofkii alle subxaana wa tacaala uu u noqdo waxa weeyaan waa la daweyn karaa alqalb lmariid qalbiga jiran huwa qalbun lahu xayaa buu yidhi arinkaa qalbiga ka sheekaynayana iyadana sidoo kale waxaa soo guuriyey kaafaة اlahfaan min masaayid الshayطaan waxuu kusoo guuriyey ibnqayim sheekha sheekh aada u fiican weeyaan arrimo badan oo caafimaadka ayuu ka hadlaa jirka sidii lagu dawayn lahaa qalbiga lagu dawayn lahaa kitaabkan intiisa badanna sheekhu isagu ka soo goorinaya alqalb اlmariid qalbiga jiran huwa qalbun lahu xayaa waa qalbi nolol baa ku jirta wabihi cilatun laakiin cilad buu leeyahayo wuu yaro jiran yahay falahu qalbigaas wuxuu leeyahay maadataani laba maado oo tumiduhu waxaa jiidaysa haadihi kan mara mar waxaa jiidanaya dhinaca xumaatada loo jiidanaya wa haadihi ukhraa dhinaca wanaagana mar baa loo jiidanaya qalbigii waa qalbi caafimaad buu qabaa laakiin jiro yar ayaa ku jirta wa huwa qalbigaana limaa qalaba calayhi minhumaa kan xooga badan labada qofee jiidanaysa shaydaanka jiidanaya iyo khayrka soo celinaya kii qaalib noqdo ayuu raacayaa fa fiihi qalbigaa jiran dhexdiisa waxaa laga helayaa min maxabat illah ilaahay buu jecel yahay oo waxaa laga helayaa xub اllahi jala wacala wاliimaani bihi ilaahay inuu rumaysan yahay wاlikhlaasi lahu alle subxaanaه wa tacaala inuu u khaalis yeelaya camalkii wاtawakulu calayhi ilaahay buu tala saaranaya ha intaasoo dhan baa laga heli wa huwa maa huwa maadatu xayaatihi waxa uu ku nool yahayna waxa weeyaan waa intaasuu ku nool yahay oo iimaan buu leeyahay ikhlaas buu leeyahay ilaahay buu tala tala saartaa haddana wax kalaa ku jira taas waa maadada uu ku nool yahay waa dhinac uu ka nool yahay wa fiihi haddana sidoo kale qalbigii waxaa ku jira qalbigii jirana min maxabati shahawaat shahawaadkii buu jecel yahay waa salaadii tukanaya ikhlaas loo wanaagsan meelo wanaagsan baad mararka qaarkood ku arkaysaa haddana maxabat ashahawaat baa laga helay shahawaadku jecel yahay wاlxirsi calaa taxsiiliha sidoo kalena wuxuu ku dadaalay shahawaadka inuu helo maala ma mar buu qofkii meelahaasuu tegaya shahawaadka markaasu wuxuu samayn wuxuusan ilaah raalli ka ahayn jiraa ku jirta ile rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam maalin maalmaha ka mida nin baa loo keenay khamri buu soo cabay waa la garaacay haddana wuu tegaya maalin kalea la keenay maalin saddexaad baa la keenay rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam saxaabadii baa markaa waxay yidhaahdeen lacnat ullaahi calayh bay yidhaahdeen warinkaan dhib badan ay yidhaahdeen maalin kasta ma la keeni isagoo khamri soo cabay wuxuu yihi rasuulkeena sal allahu calayh wasalam laa tuciinu calayhi ashayaan war ninkan u duceeya ma aragtay shayaan ha ugu kaalmaynina ilan dad badanoo waxaad arkaysaan wanaagsan mararka qaarkood masaajidada khayrka sadaqada waxyaaba badan baa laga heli haddana meelo xun baa lagu arkaya qalbigaa markaa jiraa ku jirtay waxaa la rabaa in laga saaro wa fiihi min maxabati shahawaat walxirs calaa taxsiiliha sidoo kalena shahawaadkii buu raadinaya meelihii loo marayey iyo waxoo dhan baad ku arkaysaa wاlxasad sidoo kalena xasad baa qalbigiisa ku jira wاlkibr iyo iskibrin isqaadqaad wاlcujb iyo iscajabgelin wa xubi اlculuwi iyo dadka inuu ka sarreeyu jecel yahay wاlfasaadi fi اlardi dhulkana wuu fasahaadinaya biri'aasa isagoo doonaya madaxtinimo isagoo doonaya haddana iimaan buu leeyahay hor dadkaa badanaa waayahan aad bay u badan yihiin dadkii waa tukanayaan waa xajinayaan dawaafkii baad ku arkaysaa waxbay sadaqaysanayaan haddana qofkii waxaad arkay xasadka iyo kibirka iyo cujbiga iyo culuw fasaad fi lardi dhulkii buu jecel yahay inuu fasahaado haddana waa cibaadaysanaya allahu mustacaan meelo fiican baad ku arkaysaa qalbigaa waa jiran yahay wanifaaqi sidoo kale nifaaq baa ku jira wariyaai camalkana wuxuu u samaynayaa istustus waxyaabahan uu samaynayo dhan washuxi sidoo kale waxa ku jira bakhaylnimo qutuucnimo ku jirta shuxa waan soo sheegnay iyo albukli iyo bakhaylnimo shuxa waxa weeyaan iyo bukliga waxaa daran shuxaa daran isaga iska daa in isaga iska daa inuu wax bixiye dadka wax bixinaya buu wuxuu leeyahay war dad kale muusiya muxuu u bixinaya ninbu wuxuu arkayaa masaajid baa la dhisayaa ama ceel baa la qodayaa qof baa soo istaagay wuxuu dhihi waxaan bixiyey laba milyan ama wuxuu dhihi labaatan kun oo dollar nin baa wuxuu odhan war waxaan ya dukaan ma ku gatuu leeya maxaa ama nin baa gurigan dhan hadda qof baa bixiyey sooma alxamdu lilahi rabbi oo ilaahay dartii u bixiyo lagu tukadaa nin baa wuxuu dhihi gurigan afar falaad buu ku fiicnaa in laga dhigo oo bishiina midkiiba afartan kun lagu ijaaro laba boqoloo kun baa soo gelaysa haa Ah, nin baa saas dhihi isagii ma rabo inuu wax bixiyo dadkii wax bixiyey buu kasii bakaylaya kaa shaxiix baa la dhahaa nacuudu billahi min dalik wuxuu leeya ninkan muxuusu khasaarinaya nin business you are losing business waxbaad luminaysaa kaas washuxi baa ku jira iyo walbukli bakaylnimo maa huwa maaddatu halaakihi oo ah maa huwa kaasoo ah maaddatu halaakihi waxa halaagaya wa caabihi iyo waxa markaa dhibka gelinaya ah, nacuudu billaahi ilaahay baan ka magangelaynaa min haada alqalb qalbigaanna wuu jiran yahay waa mariida ilaahay baan ka magangelaynaa buu sheekhu yidhi kan hore ilaahay baa la weydiisan kan labaadna khayr ma qabo ilaahay baa laga magangeli kan saddexaadna ilaahay baa laga magangeli kan hore waxa waa qalbiga mu'minka weeyaan kan labaadna qalbiga gaalka weeyaan kan saddexaadna qalbiga munaafiqa weeyaan waa sida wacilaaju qalbi qalbiga daweyntiisa sheekhu wuxuu yidhi min jamiici amraadihi cuduradiisoo dhan la daweeyo halkee laga helayaa talow qalbiga daweyntiisa qad tadamanahu waxaa kulansaday buu yidhi qalbiga daweyntiisa alqur'aanu alkariim qur'aankii wanaagsanaa oo allah subxaanaه wa tacaala uu soo dejiyey baa kulansaday qaala allahu tacaala allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha nnaasu dadow qad jaa'atkum waxaa xaqiiqo ah inay idiin timid mawcidatun mawcida idiin timid wacdi oo mawcidadaasoo idinka reebaysa macaasida halkay ka timid mawcidada min rabbikum rabbigiinna xaggiisa wa shifaaun iyo caafimaad baa idiin yimid wax dawaynayo dawo u ah limaa fi suduuri waxa qalbiga ku jira wa hudan iyo hanuun baa idin yimid waraxmatu naxariis baa idin timidoo hanuunna u ah naxariisna u ah lilmu'miniina mu'miniinta u ah qad jaa'akum mawcidatu min rabbikum shifaaءu limaa fi suduur wax qalbiga dawo u ah oo hanuun iyo raxmana mu'miniinta u ah iyo mawcidaa idiin timid buu yidhi allah subxaanaه wa tacaala waa qur'aankii weeyaan haddaad doonayso markaa mawcido iyo wacdi kugu filan qur'aanka baro tafsiirkiisa dhegayso axkaamtiisa baro caafimaad baad helaysaa qalbigaagii wuu ku caafimaadaya hanuun haddaad rabto qur-aankaad ka helaysaa amraadan oo dhanna intay ka timaadaa qalbigay ka timaadaa soo maa qur-aankii shifo buu u yahay waxa laabta ku jira hanuun buu u yahay dadka mu'miniinta iyo naxariis qur-aankii weeyaan marka wqaala allahu caza wajalla alle subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wanunazilu waxaan soo dejinaynaa min alqur'aani qur'aanka xaggiisa maa huwa shifaaun wax dawo ah baan soo dejinaynaa qur'aanka xaggiisa waa qur-aankao dhan maadaa waan soo marnay waxa ay tahay waraxmatun naxariis buu u yahay lilmu'miniina mu'miniinta kuwa rumaysan qur'aanka ee aaminsan inuu alle subxaanahu watacaala soo dejiyey oo ku dhaqmaya qur'aanka mu'minka ayuu dawo u yahay taa horena raxma iyo hanuun iyo qalbigoodana qofka mu'minkuu dawaynaya walaa yaziidu الظaalimiina qur'aankana uma ziyaadiyo aلظaalimiinta kuwa naftooda dulmiyey bilmacaasi naftooda dulmiyeyoo bishirki ku dulmiyey ilaa khasaaran khasaaro unbuu u ziyaadinaya qur'aankii ila qur-aankii waa wacdi iyo waciid weeyaan daalimka qur-aanka hadduu rumayn waayo waxa qur'aanka uu sheegay baa u yaala yowma alqiyaama maa lidaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac daalimiinta wax xamiima ah, wax u naxariisanaya u turaya male yowma alqiyaama walaa shafiicna male qof u erga qaadaya oo odhanaya war ninkan sidaan ha laga daayo muminiinta waa loo shafeeci soomaa qur-aanka u shafeeci ambiyadaa u shafeecaya qaarkood baa qaarka kale isu shafeeca lakiin daalimiinta waxa weeyaan khasaaro un helayaan yowma alqiyaama ayib qur-aankiibaa markaa intaba alle subxaanah wa tacaala uu ku sheegay inuu dawo yahay naxariis weeyaan raxmad weeyaan shifo weeyaan intaba uu tilmaamay wa amraadu lquluubi sheekhu wuxuu yidhi amraadu lquluub quluubta cudurrada ku dhaca nawcaani laba nooc weeyaan noocyaduu sheegi doonaa nawcun nawc laa yata'allamu bihi saaxibuhu laa yata'allamu xanuunjin maayo kama xanuunsanayo bihi saaxibuhu saaxiibkiisa fi lxaali hadda oo ma dareemayo laa yata'allam bihi saaxibuhu fi lxaal qalbiga mariidka ah waxa weeyaan noocyada lagu garto sheekhu wuxuu yidhi waxaa ka mid a ah. qofkii jiranaa qalbigiisa uu jiranaa dareemi maayo ma xanuunsanayo wa huwa marad اljahli maradka jahliga wاshubuhaati iyo shahawaadka iyo wshukuuki iyo shakiga maradka jahliga ilan jahliga waa cudur weeyaan qofka hadduu jaahil yahay oo uusan wax baran waxa weeyaan qofka waxaa lagu magacaabaya jaahil waa marad markaa aad iyo aad u xun oo laa yata'alam bihi saaxibuhu fi lxaal hadda ma dareemayo xilli dambe u dareemi doonaa washubahaat iyo shahwooyinka waxa nafta ay jeceshahay washukuuk iyo maradka shakiga wa haadaa kan huwa acdamu nawcayni nawcyada maradka iyo noocyadiisa kan ugu weyn weeyaan alaman dhinaca xanuunka walaakin lifasaadi اlqalbi qofka qalbigiisa fasaadkiisa dartiisa laa yuxisu bihi dareemi maayo wuxuu leeyahay maradyada qalbiga ku dhaca waxaa ugu xun kan jahliga uu keeno qalbiga jaahilka ah kan shubahaadka iyo shahawaadkiisa iska raaca qalbiga shakiga ku jira diintan dhan ka shakisan oo goormay cadaab dhacaysaa iyo kitaabkan yaa soo dejiyey iyo ma adigaa garanaya iyo wax noocaas qofka shakiga qabo diintao dhan ka shakisan waa maradka ugu daran weeyaan laakiin qofka ma dareemayo sheekhu yidhi wa nawcu nooc kalena qalbiga kuwa ku dhaca maradun mu'limun fi lxaali qof waxa weeyaan xanuunsanaya maradun mu'limun waa xanuun xanuunjinaya fi lxaali qofka hadduu xanuunjinaya kalhami murugti weeyaan waalqami uurku weeyaan waalxusni warwarkii weeyaan waalqaydi caradii weeyaan wa haada almaradu maradkan hadda dambe oo hamiga iyo qamigaa qad yasuulu wuu tegayaayo waa laga caafimaadi biadwiyatin abiiciya dawooyin oo abiici ah baa looga caafimaadi karaa adkaartii aan soo marnay iyo maalan dawooyinkii aan soo sheegnay oo la isticmaalo waxaa qofka uu kaga caafimaadi karaa maradkan murugta iyo xusniga iyo urkutaallada biisaalati asbaabihi asbaabtiisii la zuuliyo wagayri daalika iyo wixii la mid ah maradkan noociisa labaad waa laga caafimaada laakiin kan hore lagama caafimaadayo leesha marka jahligu waa marad aad iyo aad u weyn ashubuhaad qofka shahwadiisa iyo hawadiisa uu raaco waxa weeyaan ka caafimaadi maayo afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa waadalahu allahu calaa cilm wakhatama calaa samcihi wa qalbihi wajacala calaa basarihi khishaawa faman yahdiihi man adalahu allah soo ma ah yaa hanuuninaya qof alle subxaanahu wa tacaala uu lumiyey qalbigiisii o dhan baa la daboolay shakiga sidoo kale maradkaa wuxuu leeyahay sheekhu lama dawayn karo waayo qofka qalbigiisiibaa fasahaadsan laakiin cudurada kale nooca labaad waa la dawayn karaa undur iqaatat alahfaan ibnu qayim baa arrimaha sheegay wacilaaju lqalbi qalbigoo la daweeyo wuxuu yidhi yakuunu wuxuu ahaanayaa oo lagu dawaynayaa biumuurin arbacatin afar shay baa lagu dawaynaya qalbiga jiran haddaad aragto qalbigaagii inuu leeyahay calaamado tilmaamaya inuu jiran yahay afartan shay ku dadaal qalbigaagii waa caafimaadayaa alwalu waxa ugu horeeya qalbiga jiran lagu daweeye waxa weeyaan bilqur'aani اlkariim qur'aankaa lagu daweeya fainahu qur'aankii shifaaءun mid caafimaad ah weeyaan oo caafimaad wuxuu u yahay lima fi suduuri waxa laabta ku jira oo min ashaki shaki ah wayuziilu maa wuxuu zuulinayaa sidoo kale waxa fiiha qalbiga ku jira min ashirki shirki a ilaahay oo loo shariig yeelo wa danasi اlkufri iyo gaalnimada wasakdeedii buu markaa dhaqayaa qur'aankii wa amraadi shubuhaati shahawaadka iyo waxyaabaha nafta ay jeceshahay oo la raaco iyo shubuhaadka waxa dadka isaga dhex darsamee la raaco cudurada ay keenaan buu qur-aankii dawaynayaa washahawaati iyo waxyaabaha la jeclaystay sharciga khilaafsan buu qur-aanku dawaynayaa wa huwa qur'aankii hudan hanuun weeyaan liman calima bilxaqi qofka xaqa gartee qur'aanka raaca wa camila bihi ee ku dhaqma wa raxmatun qur'aankii naxariis buu u yahay limaa yaxsulu bihi waxa ay helayaan lilmu'miniina mu'miniinta waxay helayaan oo min athawaabi alcaajili thawaab degdeg oo soo degdegaya walaajili thawaab dib la dhigabo raxmu uu yahay markaa mu'miniintii qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi awaman kaana ruux maytan ahaaday mid markaa geeriyooday oo dhintay fa axyaynaahu aan noolaynay wajacalnaa lahu aan u yeelnay nuuran nuur oo yamshii bihi uu kula dhex soconayo fi nnaasi dadka dhexdooda kaman maaluhu ma qof buu la mid yahay miaalkiisa fi dulumaati mugdiyaal ku sugnaadayo laysa bikhaariji minha aanan ka baxaynin waa qalbigii uu ilaahay tilmaamayaa qalbiga caafimaadka qabay ee nuurka helay iyo kii mugdiyada ku jiray kadaalika sidaasaa zuyina loo qurxiyey lilkaafiriina kaafiriinta maa kaanuu yacmaluuna wixii ay samaynayeen wa suurat alancaam alle subxaana wa tacaala markaa qalbiga qofkuu u nuuriyo waxa weeyaan nuur buu siinayaa oo dadka dhexdiisa uu kula soconayo shahawaadkii uu kaga fogaanayo qofka alle subxaana wa tacaala ku caasiyeyna dulumaad iyo mugdiyaal buu gelinayaa uusan ka baxaynin waayo qalbigiisii baa jiran almru haani nuurka qur-aankii weeyaan quluubta lagu daweynayo alamru haani amarka labaad ee qalbiyada lagu daweeyo jiran ee shakiga qaba shubahaadka ay ka buuxaan shahawaadka jecel waxyaabaha naftiisa ay jecesha waxaa lagu daaweeyaa alqalbu yaxtaaju ilaa alaaati umuur buu yidhi sheekhu qalbigu saddex shay buu u baahan yahay kow midda koowaad maa yaxfadu calayhi quwatahu wax awooddiisii ilaaliya awooddii uu lahaa wadaalika arrinkaana waxaa lagu heli karaa yakuunu wuxuu ahaani biliimaani iimaankii iyo waalcamali saalixi camalkii wanaagsanaa wa camali awraadi aacaat iyo aacaadka wardiyadooda oo la ilaaliyo la sameeyo qalbiga maala xoog buu kusii yeelanaya qalbigaaga intuusan jiran ka hor aacaadka alle subxaana wa tacaala iimaanka iyo camalka saalixa iyo awraada aacaadka inaad ku dadaasho salaadaha gadaashooda adkaarta la akriyo qur-aanka markaad akhristood adkaarta la akriyo intaana la bilaabin shaydaankaoo la iska naaro acuudu billaahi min ashayaan rajiim faإida qara'ta اlqur'aana fastacid biاllahi min الshayطaan الrajiim marka la hurdayo ilan ilaahay dartii baad u hurdaysaa soo ma aha awraadda sidoo kale la akhriyo inaad ilaaliso marka la soo kaco awraadda la akhriyo inaad ilaaliso wardigii inaad ku taagan tahay qalbiga waxyaabaha waxa weeyaan ilaalinaya oo xoojinaya alximyatu qalbiga in laga ilaaliyo can ilmadaari waxyaabaha dhibayo u keenaya jirada u keenaya wadalika arrinkaana waxay ku dhacaysaa biijtinaabi jamiici almacaasi macaasidoo dhan oo laga fogaado min kulli maadatin maado kasta aan idhaahdo jamiici almacaasi oo laga fogaado macaasidoo dhan wa anwaaci almukhaalafaat iyo mukhaalafaadkao dhan oo laga fogaado qalbiga taasuu ku caafimaadaya awalan taacada ilaahay ku ilaali tan labaadna waxyaabaha qalbiga cudurka u keenaya macaasidoo dhan ka ilaali mukhaalafaadkana sharciga ka ilaali waxa rasuulkeena sal allahu alيه waslm uu diiday oo uu reebay ha u dhowaanin qalbigaaga caafimaad buu helayaa tan saddexaad ee qalbiga maalan lagu daweeyo iyo waxyaabaha uu u baahan yahay ee lagu ilaaliyo waxa weeyaan alistifraaqu in qalbiga laga saaro min kulli maadatin shay kastoo mu'diyatin qalbigii dhibaya in laga saaro wadaalika arrinkaana waxay ku dhacaysaa bitawbati ilaahay oo loo noqdo walistikfaari iyo alle subxaanahu wa tacaala oo dembi dhaaf la weydiisto sidaasaa qalbigii lagu daweynayaa wuxuu yidhi qalbiga saddexdaa shay buu u baahan yahay ma rabtaa qalbigaaga inuu caafimaado saddexdaa shay ha laga helo qalbigaaga waxaad ilaalisaa marka hore quwadiisa wax ilaalinaya inuu sii xoogaysto qalbigaagii qalbi saliima u noqdo ku dadaal aliimaan waalcamal asaalix wa camal aruura ka ilaali waxyaabaha qalbiga dhibaya jamiic almacaasi walmukhaalafaat waxaad ku dadaashaa qalbigaaga markasta inaad ka saarto waxyaabaha dhibka u keenaya sideed uga saaraysaa bitawbati ilaahay baad u noqon bitawbati ilaahay baad u noqon walistikfaari ilaahayna waxaad weydiisanaysaa dembi dhaaf almru thaali amarka saddexaad ee qalbiga lagu daweynayo waxa weeyaan cilaaju maradi اlqalbi qalbiga maradkiisii oo la daweeyo cilaaju marad اqalbi min istilaa'i nafsi calayhi sidee lagu daweyn cilaaju marad اqalbi qalbiga jiradiisii oo la weydiiyo oo la daweeyo min istiilaa'i nafsi nafta oo markaa laga qaalib noqdo oo laga raayo lala dagaalamo la caburiyo calayhi dushiisa naftii baa lala dagaalamaya saasaad ku daweyn kartaa ayib cilaaju maradi اqalbi min istilaaءi nafsi calayhi lahu cilaajaani laba cilaaj buu leeyahay buu sheekhu yidhi qalbiga maradka ku jira markaad rabto inaad ka qalib noqoto naftiyo dawayso lahu cilaajaani sidee lagu dawayni markaa nafta kaga qaalib noqon muxaasabatuhaa naftaada waa inaad la xisaabtantaa xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu naftaada inaad la xisaabtanto maanta maxaad samaysay meeqa salaadood adee jamaaca ku tukatay meeqa mukhaalafaad samaysay maxaa dembiyoo gashay oo la doonaya inaad u toobad keento rakacaadkii jannada lagu gelayay ee laba iyo tobanka ahaa rasuulkeena sal allahu alay wasalam uu yidhi qofkii tukado beyd baa jannada looga dhisaa ma tukatay adkaaru noom ma akhrisay adkaaru sabaax ma akhrisay astaqfirullah maanta ma tidhi gaadiidka ilaahay uu ku siiyey gaariga markaad fuulaysay bismi illaahi subxaana aladii sakhara lanaa haadaa ma tidhi maanta sadaqa ma la baxday naftaada inaad la xisaabtanto naftaada markaad la xisaabtanto waxa weeyaan qalbigaagii waad ku dhegan tahay oo naftii ka qaalib noqonaysay waad ka guulaysan rabtaa wa mukhaalafatuhaa iyo sidoo kale naftaadoo la khilaafo waxyaabaha ilen ina annafsa la ammaaratun bisuu'i buu ilaahay yidhi nafta badanaa nafafka intooda badan waxay faraan waxyaabaha xun bay faraan naftaada maanta ma khilaaftay waxyaabo ay jeclayd ma u diiday meel ay aadi lahayd oo ilaahay loogu caasinaya rasuulkiisa ma ka joogtay walmuxaasabatu sheekhu wuxuu yidhi muxaasabadiina nawcaani laba nooc weeyaan laba nooc baa nafta lagula xisaabtamaya sideed nafta kula xisaabtama sideed naftaada ku khilaafaysa annawcu alwal nooca ugu horeeye nafta sida loo xisaabayo qabla alcamali camalka intaan la samayn ka hor weeyaan walahu muxaasabadiina wuxuu leeyahay camalka hortiisa camalka la qabanayo arbacu maqaamaatin afar maqaamuu leeyahay iyo afar shay weeyaan camalka aad samaynayso haa qabla alcamal ayib hal haada alcamal camalkan aad samaynayso maqduurun hal haada alcamalu maqduurun lahu hal haada alcamal camalkan aad samaynayso miyuu yahay maqduurun lahu mid loo qadaray naftan miyuu yahay inaad weydiiso isweydiiso qabla alcamal arbaca maqaamaataan raba inaad istaagto afar go-aan baa la raba inaad qaadato oo aad ka tashato kan koowaad waxa weeyaan hal haada alcamalu maqduurun lahu miyaa loo qadaray naftan hal haada alcamal waxaad isweydiinaysaa camalkan miyuu ficluhu khayrun inaad samayso miya khayr badan lahu nafta u fiican min tarkihi inaad ka tagto naftaada weydii camalkan aad samaynayso inaad ka tagto iyo inaad samayso naftaada kay u khayr badan isweydii hal haada alcamalu camalkan aad samaynayso yuqsadu miyaa loola jeedaa bihi wajhu اllahi ilaahay dartii miyaa loola jeedaa naftaada kula xisaabtan afartan afaraad ee la doonayo inaad markaa go-aansato go-aanka afaraad hal haada alcamalu camalkan miyuu mucaanun calayhi naftaada u gargaarayaa walahu miyuu leeyahay acwaanun kuwa u kaalmeeyo yusaaciduunahu u kaalmaynaya wayansuruunahu u gargaaraya idaa kaana alcamalu camalka hadduu u baahan yahay idaa kaana alcamalu camalkii haddii uu yaxtaaju u baahan yahay ilaa acwaanin kuwa u kaalmeeya faidaa kaana aljawaabu jawaabtii hadday tahay mawjuudan mid markaa sugan afartaa su-aal markaad isweydiiso jawaabtii hadday tahay mid sugan aqdama qofkii ha sameeya camalka wailaa haddii aynan jirin jawaabahaas oo camalkan uusan ahayn mid la qadaray uusan naftaadii khayr u ahayn ilaahay dartii loola jeedin qofku wuu kalmaynay uusan jirin laa yuqdim calayhi abada camalkaa qofka yuusan samaynin naftiisa yuusan ugu kalmaynin nafta markaa afartaa shay baa lagu xisaaba ayuu yidhi nafta sidaasaa lagu xisaabaa muxaasabatu nafs sidaasaa lagu sameeya naftaadaad weydiinaysaan camalkan ma yahay mid maqduur ah khayr ma yahay inaad samayso naftaada ilaahay dartii miyaa loola jeedaa camalkan miyuu yahay mid lagugu kaalmaynayo afartaa haddii laga waayo camalkaa qofkii ma samaynayo laakiin haddii laga helayo wuu samaynayaa darsigeenna caawana intaasaan kusoo gabagabaynaynaa sal allah wslm calaa nabiyina mxamedi wcala aalihi wasxaabihi ajmaciin walxamdu lilahi rab alcaalamiin